ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay tawaadicda midka labaadu nooga bilaabana oo tawkiidka ah watawkiidu tawkiidkii weeye watawkiidu waxay ku cadfan tahay annactu annactu annactuna wuxuu bedel ka ahaa khamsatun yatbacu maa qablahu fi icraabihi khamsatun annactu yaa ku raaca watawkiidu tawkiidkaa ku raaca waxaa ka horey icraabka wa huwa tawkiidki imaa lafdiyun mid lafdi loo dhisbeeyay inuu yahay naxwu akhaaka akhaaka walaalkaa laasim ina man qof laa akhaa lahu walaal aan lahayn ka saacin ilalhayjaa-i bikayri silaaxin waa beyt uu dhammaystiri doono sharaxa dhexdiisa marka lafdigiiuu hormariyey lafdi waxaa la dhaha icaadatu lafdi alwali bicaynihi ow bimuraadifihi waa in lafdigii hore cayntiisa lagu soo celiyaa ama lafdi la macnaa la soo celiya icaadatu lafdi lwali bicayni waa in lafdigii hore cayntiisii la soo celiyaa sida akhaaka akhaaka waa ism la soo celiyey sida ataaki ataaki waa ficil la soo celceliyey sida laa laa waa xaraf la soo celceliyey icaadatu lafdi lwali bicaynihi oo bimuraadifihi ama lafdiga lafdi la macna in la soo celiyo oo la yidhaahdo darabta anta darabta adaa garaacay anta adigaa garaacay dhahaba zayd dahaba waxaad tidhahdaa sidaasoo kaleeto amase waxaad tidhaahdaa jalasa qacada jalasa qacada zaydun jalasa qacada zaydun saasaa leedahay jaa ata zaydun jaa ata zaydun lafdigii mid ku macnaa in la soo celiyo jaa iyo ata waa isku macno marka waa icaadatu lafdi lawali bicaynihi ow bimuraadifihi mithaal markaa shaygaas la soo celina isim noqon kara sida akaaka akhaaka walaalkaa laazim ina man qof laa akhaa lahu aan walaal lahayn ka saacin ilalhijaa-i bikayri silaaxin qof dagaal u socduu lamid yahay isagoon hub wadan waa naxwo inuu ficliyaha dhacdo wax la soo celcelinayo naxwo ataaki nafyahay waxaa ku yimid ataaki waxaa ku yimid allaaxiquuna kuwii ku hareerayeen oo kaa daba imaanayeen jumlo jumla lagu adkeyna waa tanaa exbes exbes ah, jooji jooji daabadda xaraf inuu yaha dhacdo waxa lasoo celcelinaa naxwo laa laa laa laa abuuqu ma muujinayo bixubi basnata gabadha batna laydhaha jacaylkeeda inahaa gabadhaasu akhadat calaya mawaahiiqan wa cuhuuda noo dhamaystiri doonaa sharax walaysa minhu tawkiidka waxaan kamid ahayn dakan dakan wa safan safan ka mid maahan iyado ha dakan dakan haba ahaado icaayatu lafdi lawali bicayni laakiin ujeedada loo soo celiyaan ahayn ta'kiid maahan ee waxaa loola jeedaa yudaku ardu dakan burburin dakan burburin kaloo ka dambayda dakan bacda dakina loola jeedaa burburina la burburina arlada haddana burburin labaada la burburina maahan ahan waa la la adkaynayo hal mara ah ee waa dekan bacda dakin burburin burburin kale ka dambaydo safan safanna malaa'igtu markay saftaan loolama jeeda hal saf oo la adkayna ee waa safan saf safkaasoo bacda safin saf kale gadaalkiis ahday malaa'iga soo degaya hal sama degan hal saf safay noqonayaan jinniyoinsiyo ay isku hareeraynayaan samada kale malaa'igteedu markay timaado isla safkaas geli maayan safka ka dambeeya noqonayo waa isku hareeraynaya marka waa saf iyo saf kale ee hal safoo la adadkaynayo maanta ah, sidaa tawkiidka marka lafdiga ma ahan marka iyagu sharac athani midka labae haanigaasu min atawaabici tawaabicda kamid ahday atawkiidu adkaynta weeye wa yuqaalu fiihi waxaa la ihahda aydan noqoshe atakiidu oo hamza ah bilhamsati a lagu yihahdaa iyo wa biibdaaliha hamsada in loo bedelo alifan taakiid marka saddex luguu kuu sheegay tawkiid oo luqada ugu fiican waa midda quraanka ku yimid bacda tawkiidiha ah. o iyo luqada ku xigto ahamse in laga dhigo takiid iyo luqada ugu dambayd ah in alifta alif loo bedelo hamsada takiid saddexda luqaa kuugu banaan athani midka labeeyo thaanigo min atawaabici kamid ahaaday atawkiidu weeyaan wa yuqaalu fi tawkiidka waxa la haha ayda noqoshay atakiidu bilhamsati ayaa lagu yidhaha wa biibdaaliha hamsadoo loo bedelo alifana waa lagu yihaha cala alqiyaasi qiyaas loogu bedelo fii naxwi fasin iyo wa ra'sin oo kale sida fas iyo ras loo yidhaahdo ah, hmm, ah, fasin fas ra'sin oo kaleeto sida alif loogu bedelo hamsadaas wa huwa tawkiidkii darbaani laba nuuc weeye wa huwa tawkiidkii darbaani laba nuuc weeye lafdiyun ku lafdi loo nisbeeyey iyo wa macnawiyun ku macno loo nisbeeyey wlkalaamu hadal alana hadda la hadlo kaainun fi lafdiyi kii lafdiga loo nisbeeyu ahaaday wlkalaamu hadal alana hadda la hadlaa kaainun fi lafdiyi kii lafdiga loo nisbeeyu ahaaday wahuwa kan lafdigaa wahuwa tawkiidka lafdigaa icaadatu lafdi waa lafdigii la soo celiyo lafdigii alwali ee horeeyey bicaynihi daatadiisa la soo celiyo ow bimuraadifidhe ama mid la macnaa la soo celiyo sida darabta anta oo kale sawaan waxaa isku mid a kaana lafdigu ahaaye isman lasoo celcelina wadalika mithaalkii ka qowli waa shaacirka qowlkiisii oo kale oo shaacirku uu yidhi akhaaka akhaaka walaalka laasim ilzam akhaaka akhaaka marka akhaaka waxaa lagu nasbinayaa ficil maxduufa waajibnimo loo xadfay waa baabka la dhihi jiray baab liqraa tanbiih lmukhaadabi calaa amrin maxmuudin liyafcalahu waa todobadii goor mafcuulka la xadfi jiray caamilkiisa nasbiya todobada goor baa mutamimadiyaan kusoo marnay ya mutamimadana waa dhigayno anaan akrimiya mutamimada a ah, kawaakibka waa dhiga mutamimada kan akrinayna kawaakibkaa dhiga ah, kawaakibka waa dhigay ah, oo sharxu ku sheegay marka mulxadina waa ku sheegna soo maha mahy marka waxa weeyaan waa iqraa marka waxaa leedahay ilzam laasim akhaaka akhaaka walaalka ama ixfaad xifdi akhaaka akhaaka walaalkaa xifdi laasimo la macaamilo la xiriir inna man qof laa akha lahu aan walaal lahayn ka saacin mid u soconaayu lamid yahay ilalhayjaa-i dagaal bigayri silaaxin hub la-aan maxal shaahidka laga rabaa waa akhaaka akhaaka isimkiyaa laba goor la soo celiyey wantisaabu akhaaka akhaaka kordhigmideeda waintisaabu akhaaka akhaaka kordhigmidiisa akhaakada alawali ee horeeya kaa-inun biidmaari ixfad ow ilzam ow naxwihima ilzam iyo ixfad ama wax lamid ah la idmaarideed wey ficil maxduufo waajibnimo u xadfan ayaa lagu nasbina waintisaabu akhaaka akhaaka kordhigmidiisa akhaakada alawali ee horeeya kaa-inun biidmaari ixfaad ixfaad la idmaarideeda ayuu ahaaday aw ilzam ama ilzam la idmaarideeda ow naxwihima ama ficil la mid ah wathani akaakaga labeeya wathani akaakaga labeeyana ta'kiidun adkayn weeye lahu lilwali la adkaynaa ah, akaaka akaaka aw ficlan ama ficl inuu ahaadana waa wadalika mihaalkii ka qowlii waa shacirka qowlkiisii oo kale oo yidhi fa ayna tadhabu xaggee aadaysaa ilaa ayna najaatu badbaado halkay ahaatay bibaqlati baqashayda lagu badbaado ataaki nafyay waxaa kuu yimid ataaki waxaa kuu yimaadeen allaaxiquuna kuwii ku soo eriyanayay oo kusoo ceyrsanayay marka meel ad usii cararta lama arka iska dagaalan geeliya nololba allaalehe meel dambe usii cararta lama arka waa kaa daba yimaadeen cadowgii uu leey nafya exbes exbes jooji marka baqasha joojiyo cadowga kasoo kusoo jeeso u leey ilaaku qabtee fa ayna tadhabu aynadan ficil maxduufa asagaa dhihi doona ibnu hishaam ayay ku taxalluqeen fa ayna xageebaa tadhabu aadeen ilaa ayna xageebay annajaatu badbaada ahaatay ah, halkay badbaada ahaatay aynada dambena waa khabar muqadam alaykum salaam annajaatu mubtada muahara fa ayna tadhabu xagee aadeen ilaa ayna najaatu badbaado xaggay ahaatay bibaqlati lagu badbaado ataaki ataakidaas wey maxamsheeg ataakada ah, hore waxa weeyaan waa ficil maadi faacilkiis waa allaaxiquna ataakida dambayda iyo mafcuulkeedu waa tawkiid ataakida ah, hore waa ficil iyo mafcuulkiis faacilkiina waa allaaxiquuna ataakidna faacil maleh maxaa waa tawkiid ficil ficil lagu adkayna weeye malaha marka faacil exbes exbes waa jumlo jumla lagu adkayna jumlo jumla lagu adkayna tanaasu maanu dhimaydid ad ah qolada ataakaa ku doodayaan allaaxiquuna kii faacil u qaadada wacalaykum salam waraxmatullahi barakaatu ma dhihi kartid sababtoo ah waxaanu dhihi karin haddii ataakada hore aad siido allaaxiquuna ood ku camal siido ataakada dambe damiiraad u idmaari lahayd ataaka atowki aad dhihi lahayd haddaad ataakada dambe siidana tan hore horead u idmaari lahayd atowki ataaka laaxiquun aad dhihi lahayd haday tanaasuc midka aad allaxiquna facil uga dhigta maana kan kale faacilkiisa waa u idmaanay midna looma idmaanay sooma jeedid waa tawkiid faacil malena wa taqdiiru beyti beytka lasoo qadaridiisu wuxuu yahay fa ayna tadaba xaggee aadi marka aynada waxa ku camal falaya ficil maxduuf ilaa ayna xageebay annajaatu badbaado ahaatay bibaqlatii lagu badbaado fa xadafa shaacirku waa xadfay alficla ficilkii ficilkii alcaamila ku camal falayay fi ayna aynada alawali ee horeyda aynada hore ficilkii ku camalfalaayay waa tadhaba waa xadfay wa karara shaacirku waa soo celceliyey alficla ficilki iyo walmafcuula ataaki ataaki naftiisu la khiaaba ataaki muanad ka dhig marka wa karara waa soo celceliyey shaacirku alficla ficilki iyo walmafcuula fii qowlihi ku soo celceliyey uu yidhi ataaki ataaki walaaxiquuna walaaxiquuna faacilu waa faacil ah, biataaka uu faacil ee horeeya kaasuu faacil u yahay kan dambe faacil male walaa faacila wax faacila uma sugnaan lithani ataakada dambe labeeya faacil male liannahu ataakada labeeya inamaa wax kale maahana dukira waxaaba asaga dhanba loo sheegay lita'kiidi wax adkayn in wax lagu adkeeyaa loo sheegay laa liyusnada ilaa shayin shay in loo soo tiiriyo oo faacil uu qaato maba loo keeninba laa liyusnada ilaa shayin in shay loo tiiriyo maba loo keeninba oo musnadba ma aha wa qiila waxaa la yidhi waa qowlkii kisaa-i kisaa-i wey waxaa qowlkaan le qaa'ilku waa kisaa-i wa qiila waxaa la yidhi inahu inahu halkaad u celin allaxiquun oo dhan allaxiquuna faacilkaasaad u celini wa qiila waxaa la yidhi inahu allaaxiquuna faacilu waa faacil bihimaa labada ataaku faacil yahay macna xaalay wada jiraan labadoodu hal mar faacil waa faacil laba ficil ka dhexeeya waaan la arag lana maqal hal faacil oo laba ficil ismar ka dhexeeyo saasaa la yidhi o keesaayaa yidhi wa qiila waxaa la inahu allaaxiquuna faacilu waa faacil bihimaa labada ataaku faacilu yahay macan xalay wada jiraan wadalika kownuhu faacilan lahumaa labadooda inuu faacil u noqdaa haabitun waa sugnaaday liannahumaa labada ataaka lama ataxadaa markay mudoobeen lafdan xagga lafdiga wa macnan xagga macnaha nuzilaa labadoodii waxaa la dejiyey mansilata alkelimati kelimad booskeed kelimad alwaaxidati oo keligeeda marka labadoodii lafdan waa macnan isku mid noqdeen aa hal kelimad laga dhigay waqiila waxaa la yidhi inahumaa labada ataaka tanaasaca waa doodeen ah. waqiila waxaa la yidhi inahumaa labada ataaka tanaasaca waxay ku doodeen qowlow shaacirka qowlkiisa uu yidhi allah xiquuna marka hadalkaasuna sax maahan inuusan saxay waa tanaan walow kaana arinku hadduu ahaa lahaa kadalika sidaas dee arrinku sidaas ahaa lahaa lazima waxaa laazimi lahaa an yudmara in loo idmaaro damiir fii axadima midkood oo midka lagu camal siiyo labadooda markii ku doodaan la siiyo maahane kan kale damiir la siiyo u laabanayo fa kaana shanigu wuxuu ahaa lahaa yaquulu inuu yidhaahdo shaaci shaacirku haddii midka dambe la siiyo atowki ataaki laaxiquuna calaa icmaali haanina uu ku yihahdo kan labaad haddii alaaxiquuna la siiyo kan hore in loo idmaaro wa ataaka atowki inuu yidhaahday ahaa laheyd arrintu calaa idmaal kan hore hadii waxa weeyaan calaa icmaal awri kan hore hadii lacamal siiyo wa qowlu shaacirka qowlkiisa uu yidhi ixbis ixbis takriiru waa soo celcelin liljumlati lasoo celceliyey ixbis ila waa hal jumla waa ficliga faacil ficliga faacil marka faacilkaas asturano dee kelimad muuqaatu lamid ukrin lana damiira damiirka almustatira ku asuran fi lficli fii quwati lmalfuudi bihi mid lagu dhawaaqo lamidi ah. fii quwati lmalfuudi bihi mid lagu dhawaaqay ayuu la awood egay o xarfan ama xaraf ahaye lafdiga lasoo celcelina tawkiidka lafdiga wadalika mithaalkiina ka qowli waa shaacirka qowlkiis oo uu yidhi laa laa abuuqu anigu muuji maayuu yidhi bixubi basnata gaba basna la yidhaahdo jacaylkeeda gabadhaas horta waa jecelahay waa jirtaa laakiin jacaylkaas muujima waa qaraah u leeyay laa laa abuuxu anigu muujima bixubi basnata gabadha basna la yidhahdo jacaylkeeda inahaa sababtaanan u muujay waxay tahay inahaa basna akhadad calaya waxay iga qaaday mawaafiqan ballamo la adkeeyey iyo wacuhuudan ballamo caadiya ay iga qaad oy tiha muujin inaad oo qari saasay tiri marka ma muujina maana shaahidku laa laa wey labada la laisku adkeeyey wa mm-hmm. laa laa abuuxu muujimaya bixubi bathnata batna jacaylkeeda inahaa batna akadat calaya waxay iga qaaday mawaafiqan balama la adkeeyey iyo waxuhudan kuwa lagu kalso waxuhudan ba lama caadiyo walaysa min taakiidil ism ism ism ism lagu adkeeyey waxaan kamid ahayn qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa saray ilaa uu yidhi kallaa ka jooga idaa dukat ilardu dhulka marka la burburiyo dakan burburin dekan burburin labaad wa jaa rabbuka rabbigaana uu yimaado wal malaku oo dhanna ay timaado waxa weyn ashaa istiqraaqiya malaku malag dhammaantiisna uu yimaado safan xalayin kuwii safan safan xalayin kuwii safan marka ma ahan dekan dekan iyo safan safan tawkiid ma ahan qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno likaiirin in fara badan oo mina naxwiyiina ka mid a naxwaleed fara badan saasay ku miaaliyeen tawkiidka lafdiga ha ku qaldanin sababtuu tawkiid laftiga u hawaay waa maxay liannahu shaniye jaa-a waxaa ku yimid fi tafsiiri tafsiirka ana manaahu qowlka ilahay macnihiisu inuu yahay dekan burburina dhulka la burburina deg bacda dakin burburin kale ka gadaal dekan burburina la burinaa bacda dekin burburin kale ka gadaal mhm. burburin kale ka gadaal burburin kale ka gadaal sidaas ayaa la leeyahy naxwoleyda ah, oo uu ridinayo waxay yidhahdeen hal burburin inay tahay daliil ay leedahay yidhahd aayad kalaaba sheegid qur-aankuna isagaa isfasira yidhahd waxumilat ilardu waljibaalu dhulki iyo buurihiyaa la qaaday fadukataa waa la burburiyey dakatan waaxidatan ah, hal marax la burburiyey say laba kuta yidha ah, qur-aanku isagaa isfasiree eh, mayadaa qur-aanka waxa weeyaan rayi lagu fasira saasay leeyihin hmm, warkoodu waa aada u dhow yahay soo ma jeed warkoodu waa cadi waaya riduse waaya liannahu shaniya jaa waxaa ku yimid fi tafsiiri ana macnaahum caniis inuu yahay dakan burburin burburintaasoo bacda dakan burburin kale ka gadaal ahaatay wa ana daka burburinta kurira lagu celceliyey calayhaa arlada xataa saarad ilaa ay noqotay habaaan boor munbatan oo la firdhiyey wa ana macnaa safan safan macnaheedu waxau yahay annahu shaniya tanzilu waxa soo degay alaykum salam waraxmat ullah annahu shaniya tanzilu malaaikatu kulli samaa sano kasta malaa'igtii ku nooleed ee soo degayeen fa yasdifuuna waa safanayaan safan saf safkaasoo bacda safin safka kale gadaalkiisa ahaaday muxdiqiina xaal ay yihiin kuwii hareeraynaya biljinni walinsi jinniyo insiga isku hareeraynaya jinni iyo insiga ay isku hareeraynayan laleeyahy maanta fako yaa macshar aljinni walinsi in istadactum an tanfuduu min aqdaari samaawaati waalardi fanfudu bal fakada maanta haddaad nasaftihiin jini iyo isyo malaaigtaa saas ugu hareeraysanoo waardiye ka haydha kuwii kala ku hareeraysan kuwii kalaa ku hareeraysan kuwii kalaa ku hareeraysan meel laga baxa xisaabu mid walba usoo hogaansama ee mid baxsa karaa ma jiro wacalaa hadaa macnahaas haddaan qabano falaysa taanii midka labaad ma ahani fiihi qowlka ilahay xaala ku sugan yahay taakiidan adkayn ma ahan lil awali kan hore la adkayna bal ilmuraadu ujeedadu waxay tahay bihi qowlkan loola jeedaa adtakriiru celcelin oo burburinta dhulka lagu celcelinaa kamaa yuqaalu sida loo yiraahdo callamtuhu anugu waan baray ninkan alxisaaba xisaabtii baaban baaban baabaab ayaan u baray baabaab ayaan u baray baabaab markaad u barayda waxaad ula jeedaa hal maran baa aan wada baray oo tawkiida ulama jeedid baabkaan maantaan baray baabkaan berriyaan baray baabkaan maanta kadambedaan barayaan ula jeeda marka saas oo kale loola jeeda wakadalika sidaasoo kale xaal u ahaaday laysa min taakiidi ljumlati jumlo la adkeeyo ma ahaanin qowlulmu'adini mu-adinka qowlkiisa oo u yidhaahdo allaahu akbar allaahu allahu akbarta dambaydaa hamoodin inay tahay jumlo jumla lagu adkeeyey weliga ha u qaadan allahu akbar markuu yidhi waa jumla khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan wuxuu inshaaina ama bilaabaa tacdiiminta rabbi rabbiyuu tacdiimina marka labaaduu leeyahay allahu akbarna haddana wuxuu rabaa bilaabaa tacdiimin labaad ee maahan tii hore inuu adkayna mar kaluu rabaa rabbi inuu tacdiimiyo marka waa jumla khabariya lafda inshaa-iya macna qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafaynu libni jiniy ibnu jiniy asagu qabada hadde kalaamka carbeed afarkiisa iska wada majaasba kaasa waa khilaafayna waxa way faker oo ibtidaacaha ku jiro bidcadaana waxaas dhalinayda liana thaniya allahu akbarta labaad liana thaaniya kan labeeyaa lam yu'ta loolama imaan bihi thaniga lita'kiidil awali kan hore in lagu adkeeyo ma loola imaan bal liishaaci takbiirin takbiir in la bilaabaa loo yimi takbiirtoo taani labici markii koowaad siduu u dhahayey allaa weyn oo u tacdiiminayey tan dambena inuu alla ku tacdiimiyu raba ee tii horan ku adkaynaa maaha tii horan ku adkaynaa maaha wadalika kaasu multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi qowlihi muadinka qowlkiisa khilaafkiisa oo yidhaahdo qad qaamati salaatu qad qaamati salaa tan dambe waa tawkiid xale qad qaamat ma ahan tacdiimu rabbi biqurbi qiyaami salaa salaada loo istaaginteedi inu dhawaadayu kuu sheega ee tacdiimin ma qad qaamati salaatu markuu kuleeyahay ay qaruba qiyaam war salaadii loo istaaga dhow soo maaha ayadiyu mar kaleeto bal inaadan maqlinaa la arkee kuusii adkayna marka waa kala duwayin fain aljumlata jumlada jumlada athaniyata oo labaydaa khabarun hani waa khabar labaad marka hore kuu qabra iyo kuu waran qad qaamati salaa waxa weeyaan tan waa saas iyadu khabariyatun lafdan wa macna ti hore maxay ahayd khabariyatun lafdan inshaa-iyatun macna marka ismalaha midan markuu kuu qabray salaada inay dhowda in loo istaago uu mar kale kuugu celsho mar kalu kuugu celsho o ku yidhi waa dhowda salaada in loo istaago marka fain aljumlata jumlada athaaniyata oo labayda khabarun waa khabar khabarkoo haani labay khabarkoo jiya b lala yimi litaakiidi lkhabari khabarka in la adkeeyo darteed khabarka alla wali horreeyey o macnawiyun wahuwa imaa lafdiyun o macnawiyun markaasay kugu cadfantaha tawkiidku waa lafdi ama waa macnawi wa huwa tawkiidkii macnawiga ahaa xaasilun binafsi nafuu kusoo xasila wal cayni caynuu kusoo xasilaa mu-akharatan xaalo ay tahay cayntu mid la dibdhigay canaha nafta laga dibdhigay in ijtamacaan hadday meel ku kulmaan wa yujmacaani labadaas lafdi waa la jamcinaa dheh waa laba lafdiye laba lafdi weeye naf iyo cayn waa laba lafdi wa yujmacaani labadaas lafdi waa la jamcina calaa afculin aa lagu jamcina wasinka ah afculin aa lagu jamcina maca kayrilmufradi mufrad kayrkiisa la jirkiisa xaalo ay ahaadeen aa la jamcina wa bikullin uu ku soo xasilaa tawkiidka macnawiga ahaa likayri muhanan xaal uu u sugnaaday muhane kayrkiis waa goorma in tajazaa hadduu qaybsamo huwa mu-akadku binafsihi nafsadiisa uu qaybsamo oo bicaamilihi caamilkiisa uu qaybsamo wa bikilaa uu ku soo xasilaa tawkiidkii macnawiga ahaa wakiltaa uu ku soo xasilaa lahu lilmuhanaa xaalo ay u sugnaadeen kilaa iyo kiltaa waa goorma insaxa hadduu ansaxo wuquuculmufradi mufrad dhicidiis mowqicahu mowqica almuhanaa muhanaa boodkiisa uu dhaco wataxada uuna isku mid noqdo macna almusnadi caamilka macnihiisa wayudaafnaa waa la idaafaynaa alfaadu tawkiid lidamiiri lmu'akadi mu-akadka damiirkiisa aa loo idaafaynaa wa biajmaca uu ku soo xasila tawkiidkii macnawiga ahaa wa jamcaaa uu ku soo xasila tawkiidkii macnawiga ahaa wa jamcihimaa labadooda jamac uu ku soo xasilaa hayra mudaafatin xaal ay tahay midaan la idaafaynayn o macnawiyun tawkiidku waa lafdiya macnawiye man lafdiyun weeye o macnawiyun weeye wa huwa tawkiid macnawi ah asaga alfaad kooban wey tawkiid lafdiga alfaad kooban ma lafdi kastoo lasoo celceliyo wey ama muraadifkiisa lasoo celiyo saan soo ogaana laakiin tawkiid macnawi ah waa alfaad tirsanba waaba alfaad tirsan isagana wax laguma soo dari karo tawkiidka macnawiga o macnawiyun wahuwa tawkiidka macnawiga xaasilu wuxuu ku imaana kusoo xasila binafsi naf la wal cayna lafdiga cayn la yidhaah mu'akaratan xaalay tahay cayntu mid laga debdhegay canaha nafta lafdigan naf-a ah iyo lafdigan cayn ah labaa kuugu banaan hal mar labadood inaad wax ku wada adkaydo o markaas wey shardigan markuu yaalla muakaratan haddaad isku marku ku adkaydo oo tira jaa zayduna yimid nafsuhu nafsadiisiyaa yimid caynta inaad gadaal marida waajiba muakaratan oo tirahda nafsuhu caynuhu ma banaan inaad tira jaa zaydunaa yimid caynuhu nafsuhu oo nafta aad daba marido waa marka labadooda isku mar wax lagu adkayna waxaa kaloo banaan mid walba gaar in wax loogu adkayo haddee markaas muakara lama marka shardigaas uma yaalo shardigan muakaratan goormu u yaallaa waa marka labadooda naf iyo cayn hal mar wax lagu wada adkayna muakaratan xaalay mid la dibdhigay cayntii canhaa nafta laga dibdhigay waa goorma inijtamaca waa kana shardiga fiiri inijtamaca labadooda hadday kulmaan oo hal mara wax lagu adkaynaa wey eh, eh. inijtamaca taa waayo inijtamacataa waa muanate labadoodu hadday kulmaan inijtamacataa waa hadday kulmaan waa yujmacaani oo mudakarah laga dhiga ya laga dhiga bimacnaa lafdi aniga sidaas jaacigaba uu idinkaga dhigay wa yujmacaani cayntii iyo naftii waa la jamcinaa calaa afculi waxaa waajiba wasinkaas in lagu jamciyo afcul ah, oo jamcu tagsiirka jamculqilaha waxa weye jamcuqilaha kamida jamcu tagsiirka jamculqilihiisiyuu ka mid yahay afcil wasnigaas wasni ahayn laguma jamci karo xataa wasin kale laguma jamci karo oo jamculqila ee waxa waajiba afcul in lagu jamciyo nafci cayn oo la yidhaha anfus acyun ah, anfus acyun waa goorma maca kayrilmufradi mufrad qayrkiisa la jirkiisa xalay ahaadeen nafta iyo caynta ayaga mufrad waa lagu adkeeya muhano waa lagu adkeeya jamac waa lagu adkeeya saddexda waa lagu adkeeya marka marka lagu jamcinaayo afcul waa markuu muakedku yahay muhane ama uu yahay jamc isagoo muhanaa ayagoo la jamcina isagoo jamcan ayagoo la jamcina haddii uu muakedku mufrad yahay maba la jamcinaayo marka lafdigooda mufradkaa lagu keenay wa yujmacaani cayn iyo naf waa la jamcinaa calaa afculina lagu jamcinaa maca kayrilmufradi mufrad la jirkiisa xalay ahaadeen wa bikullin uu kusoo xasilaa tawkiidka macnawiga ah lafdiga kulli waxbaa lagu adkeeyaa liayri muana xaal usugnaado asaga lafdigan oo kulli ah mufrad laguma adkeeyo waxaan rabaa muana laguma adkeeyo mufrad iyo jamc lagu adkeeyo mufrad iyo jamca lagu adkeeya muana laguma adkeeyo muane lafdi gaar iska leey kila iyo kirta iska leey muane wa bikullin ayuu kusoo xasila liqayri muhanan xaal usugnaado kulligu asaga kulli maxaa lagu adkay karaa mufrad oo shardila iyo jamc labadaas lagu adkay karaa liayri muhanan xaal usugnaaday waa goorma fiiri in tajazaa halkaad u celin faacilka mu-akadka u celin la adkayna in tajazaa mu-akadku hadduu qaybsamo binafsi nafsadiisa u qaybsamo jaa aljeishu ciidankiyaa yimidaad tiri kulluhu dhammaantiis fiiri kulluhu ila jeishku waa qaybsamaa soo ma qaybaa imaan karta qaybaa maqnaan karta waa inuu qaybsamo oo bicaamilihi ama caamilkiisa u qaybsamo waxaa tidhi ja ishtaraytu waxaan gatay alcabda addoonkii kullahu dhammaantiis hadda cabdigu daatadiisa uma qaybsami karo laakiin wuxuu qaybsami karaa caamilkiis oo gadashada ah gadashada waa qaybsami karaa saddex anagoo aan ku shukoobayna wada gadayn ah, waa qaybsami karaa gadashada xagga caamilku ka qaybsami kara marka labadaas mid waa inuu mu u qaybsamayo in tajazaa mu-akadku hadduu qaybsamo binafsihi uu qaybsamo jaa aljayshu kullu o bicaamilhu u qaybsamo ishtaraytu lcabda kullahu maxaa la diidaa waxaan lafdigiisa u qaybsami karin caamilkiisan u qaybsami karin jaa zaydun zaydaa yimid kulluhu ma banaan maxaa yeelay zayd daata ma u qaybsami karaa lugaa timid gacanaa maqan ma dhici karto soo ma jeedid caamil ahaan ma caamil ahaan uma qaybsami karo caamil ahaan uma qaybsami karo oo lama dhigi karo qaybaa timid daataanna uma qaybsami karo daatadiisu ma kala qoro waa hal daat marka daat ahaanna uma qaybsami karo caamil ahaanna uma qaybsami karo ma dhihi karo madxiya maqan intii kalaa timi ma la dhihi karo marka waa inuu qaybsami karo marka kulli lagu adkayna mufrad ama jamac wuxuu rabaaday jamac iyo mufrad wixii la adkayna waa wax qaybsami kara inay yihiin jamac iyo mufrad mu-akadku waa inuu qaybsami karo bidaati uu qaybsami karo o bicamili u qaybsami karo wa bikilaa wakilta uu soo xasilaha tawkiidkii macnawiga ahaa xaasilu wuxuu kusoo xasilaya waa bikala iyo wakiltaa lahu lilmuhana xalay sugnaadeen muhanayu celi laga soo reebay kulli oo kulli loo diiday in lagu adkeeyo kilaa iyo kiltaa ah muhanaha lagu adkeeya laakiin asna shuruuduu leeyaha fiiri shuruuddiisiu kuu sheegaa waa in saxa hadduu ansaxo wuquuculmufradi mufrad dhiciddiisa mawqicahu muhanaha booskiisa uu dhaco koo waa shardi marka muhane kila iyo kiltaa lagu adkaynaa waxaa shardi ah muhanuhu meeshuu yaallay in mufrad dhici karo haddaan mufrad dhici karin ma banaana in lagu adkeeyo ah, mufrad maba dhici karo ah, mufrad maba dhici karo waxaa tidhi iktazama zaydun wa camrun labadoodaasaa doodeen kilaahumaa dhi ma dhihi karti markuu qabayr sababto ood mufrad ma degi karaan ma dhihi kartaa ikhtasama waxaa dooday zaydun ma dhihi karta maya ah, meeshi mar haddaan mufrad degi karin ma banaana wa in mufrad meesha uu degi karo wa in mufrad uu meesha degi karo haddaanmusa degi karin waxawey ma banaana in lagu adkayo kila iyo kilta ee waa inaad tidhaahdo jaa zaydani labadii zayd ay yimaadeen kilaahumaa dhe marka maxaa yeelay hadda zaydani mufrad waa degi karaa jaa zayduna yimid a karta ah, markaas wey marka la adkayna markaas wey marka la adkayna shardi labaad marka kila iyo kiltaad musalo lagu adkaynaa wataxada waana inuu isku mid noqdo macna almusnadi caamilka macnihiisa aamiinka macnihiisuna in isku mid noqdo ee haddaad tiraahdo maata zaydun wa caasha camrun kilaahumaa ma dhihi karto maxaa yeelay caamilka zayd iyo caamilka camr ma isku macna mid waa noolaad midna waa dhin ma isku adkayn kari ma dhihi karti kilaahuma wax isqaba kara maahan a lagu leeyay waa inuu isku macno yahay caamilku jaa zaydaaniya yimaadeen waa maji soo ma jeedi waa inuu macnuhu isku mid yahy ee laba macnuu kala noqday maata zaydu wacaasha camrun kilaahuma ma qaban kartaa lule meesha wa yudafna alfaadu tawkiid waa la idaafaynaa lidamiiri lmuakadi muakadka damiir u noqonaya lgu loo idaafaynaa wa yudafna yudafna alkaadi loo celin nafti caynti kulli kilaa kiltaa shantaas u celi shantoodaba wa yudafna alfaadu tawkiidkii waa la idaafaynaa lidamiiri lmuakadi kan la adkaynaad damiirkiisa loo idaafayna wa biajmaca weli ma dhaman alfaadi ee waxaa gaaf loogu sheegay iyaga la idaafayma wa yudafna laasal raba in gadaal ay ka maraan si aan loogu qaado inay ku jireen wa biajmaca waxaasilun tawkiidka macnawiga wuxuu kusoo xasilaa biajmaca ajmaca uu kusoo xasilaa wa jamcaaa uu kusoo xasilaa wa jamcihimaa labadooda jamcoodu kusoo xasilaa oo ajmaca jamceedu waa ajmacuuna jamca ah, jamceedana jamco tagsiir hadii la waa jumc haddii jamcu nusalim la waa jamca waato ah, laba jam ay leeda iyadu eh, laba jam ay leeda oo jamca ah, jamca waat waa jamcu nusalim jamca jumacuna waa jamcu tagsiirkeedii marka jamcooda dhe ayra mudaafatin xaalo ay tahay midaan la idaafaynayn waxaad ka xalayne ajmaca jamca iyo jamcooda alfaadaas xaala tahay midaan la ayaga lama idaafeeyo waa la niyeysana ma lagu dhawaaqaayo ma lagu dhawaaqaayo waa idaafays idaafa waa jirtaa laakin waa la niyeysana laguma dhawaaqi karo sharac annawcu nawci nawci athani oo labeeyey ata'kiidu waa adkayn taakiidkii almacnawiy macnaha loo nisbeeyey wa huwa tawkiid macnawi ah eh, xaasilun wuxuu ku soo xasiraa bialfaadin alfaad maxsuuratin la koobay ha caamu ka tegey ku dar alfaad koobanba waa waxa uu kusoo xasiraa minhaa alfaadaasay kamid ahaadeen annafsu waalcaynu annafsu waa mubtada muahara alcaynuna waa ku cadfanta minhaa khabar muqadama minhaa alfaadaasay ka mid ahaadeen annafsu walcaynu wahumaa labadoodu macnaha loo keeno halkan wuxuu rabaa inuu kuugu sheego macnaha labadooda loo keeno ha macnaha ay faa'iideeyaan haytay sababta loo keenaa wahumaa naf iyo cayn kaa-inaani waxay u sugnaadeen lirafci lmajaasi majaas in la suuliye lirafci lmajaasi lirafci tawahum lmajaasi majaas in la ismoodsiiyo ismoodsiiskaa suulintiisa cani daati daatadana laga suuliyo saasay faa'iideeyaan naf iyo cayn waxay faa'iideeyaan lirafci tawahum lmajaasi majaas in la ismoodsiiyo ismoodsiintaa suulinteeda oo laga suuliyo cani daati daatada maxaa yeelay marka aad timaado jaa zaydun markaad tidhaahdo jaa zaydunaa yimid labay aqbali kartaa inaad ula jeedo xaqiiqadii daatadiisa yimid waana xaqiiqo markaas waana sida asalka la kalaamku alaslu fi lkalaami alxaqiiqa jaa zaydunaa yimid nafsuhu inaad ula jeeda waa aqbali karaa waana sida daahirka illa waa xaqiiqadii inaad majaas ula jeedana waa suurtagal ood leedahay mudaafa meesha ka xadfan mudaafa xadfan jaa zaydun ey jaa rasuulu zaydin zayd ergigiisiyaa ama jaa kitaabu zaydin zayd warqadiisiyaa timid marka mudaafku waa majaaz asal maaha ah, asal maaha waa majaaz labadaas aqbali karaa waxaad rabtaa marka inaad tawahunka xoogaa qofka markaa tira jaa zaydunaa yimid waxaa ku soo degdega asagiyaa yimid laakiin haddii weliba meeshaasu ay tahay meelaan zayd laga malayhayn waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo amuu ula jeedaa majaaz hadalka uusan xaqiiqa ula jeedin oo ula jeedaa warqadaa ka timid war ninkii waraka naga nooga yimid ama ula jeeda tawahumkaas qofka uga jiraa rabta inaad ka saarto tawahumkaas qalbiga uga jira oo uu majaaska tawahumayo aad rabta inaad kasa ka saarto markaasaad leedahay nafsuhu yaa yimid caynuhu yaa yimid nabad majaas waa u dhamaatay marka marka naf iyo cayn xikmadda wax loogu adkeeyaa waa maxee lirafci tawahumi lmajaas amase lirafci tawahumi lmudaaf dhe waa isku mid ha mudaafkaas la tawahuma inaad meesha ka saarta rabto lirafci tawahumi lmajaas aw lirafci tawahumi mudaaf waa isku mid mid tartadhi minhaa alfaadu tawkiiday kamid ahaadeen annafsu walcaynu wahumaa labadoodu maxay u faa'iideeyaan wahumaa labadoodu kaa-inaan waxay u sugnaadeen lirafci lmajaasi majaaski maaha in la suulina lirafci tawahumi lmajaas majaas in laysmoodsiiyaa la suulina cani daati daatada ayaa laga suulina taqulu xalaada jaa zayduna yimid fayaxtamilu waxaa suurtagal ah majii'u daati daatadiisa imaatinkeeda wayaxtamilu waxaa kaloo suurtagal ah majiiu khabari warkiisa imaatinkiisa ow kitaabu ama warqadiisii fa idaa qulta markaa tidhaa nafsow nafsadiisii a yimid irtafaca waxaa suulaya alixtimaalu ixtimaalkii ixtimaalkii athani oo labeeyey waa suula waa suula walaabudda waa laga maarmaa min itisaalihimaa naf iyo cayn la xidhiidsashadooda bidamiirin damiir ay la xidhiidsadaan damiirkoo caa-idun u laabana cala ka laadkayna waa damiirkaasa laga maarmaan walaka waxaa kuu sugnaaday an tu-akida inaad ku adkaydo bikulli mid kastoo minuma labadooda ka ah, wax waxdaw keligiis xaale u yahay mid walba gaaraad wax ugu adkay kartaa laasimaa labadooda inay isdaba dhacaan waxaa kaloo kuu sugnaaday wa an tajmaca inaad jamcido baynahuma labadooda oo hal mara labadooda wada socdaad wax ku adkaydo intaba khiyaanaad u leedahay mid mid inaad wax ugu adkaydo iyo mid walba gaar inaad ah, mid mid inaad wax ugu adkaydo iyo labadooda wada socdo inaad hal mara ku adkaydo wa an tajmaca inaad jamcidaa kuu sugnaatay baynahumaa naf iyo cayn dhexdooda bishardi laakiin markaas shardigaana jira markaad labadooda jamcaydo waa inaad nafta hormaridaa bishardi an tabdaa inaad bilowdo shardigeed aad ku jamci kartaa dhe ku tacalluji bishardi an tabdaa inaad bilowdo shardigeed aad ku jamcine binafsi nafta aad bilowdo taqul waxaa leeda jaa zaydunaa yimid nafsuyaa yimid caynuhu cayntiisiyaa yimid wayantanicu waxaa reebto jaa zaydun aa yimid caynuhu aa yimid daatadiisii nafsu aa yimid taas waa mumtanic waajibu waxaa waajibaya marka naf iyo cayn maxaa lagu adkay karaa mufrad muhane jamac saddexdoodu kuu kala sheega marka waajibu waxaa waajiba infraadu nafsi nafta la kala yeelideeda wal cayn caynta la kala yeelideeda maca almufradi mufradla jirkiisa xaalo ay ahaadeen haddii mu-akadku mufrad yahay naf iyo cayn waa in la yeelo wa jamcumaa wayajibu waxaa waajibaya jamcuhumaa naf iyo cayn la jamcintooda calaa wasni afculin afculin wasinkeeda lagu jamciyo anfusin acyunin waa in la yidhaahdo maca taniyati taniya la jirkeeda ayuu waajibaa iyo waljamci jamca la jirkiisa haddii muakadku musane yahay waa jamcine ayaga taniyaymaydin ha taniyaymayd waa jamcine hadduu mukadku jaman yahayna waa jamcine isku wasinaadna ku jamcine taqulu waxaa leedahay jaa zaydani labadii zayd yimaadeen anfusumaa labadoodii naftoodii acyunuhumaa daatadoodii wa zayduna zaydyaalkii badnaayaa yimaadeen anfusuhum nafyaalkoodii acyunuhum daatooyinkoodii walhindaatu hindooyinkii badnaaya yimaadeen anfusuhunna nafyaalkoodii acyunuhunna daatooyinkoodii wa minhaa alfaadii tawkiidkee macnawiga ahaa alfaadii tawkiidka macnawiga ahayu ka ahaaday kullu lafdiga kulli laydhahda wa minhaa alfaadiyuu kamid ahaaday kullun lirafci ixtimaali iraadat lkhusuus muxuu faa-ideeya kulli marka wax lagu adkayna ujeedada laga leeya xayta uu faa-ideyna waa kana lirafci ixtimaali iraadat lkhusuus khusuus la doonistiis doonistee suurtagalnimadeeda suurtagalnimada suulinteeda xaal u sugnaaday bilafdi lcumuumi cumuum lafdigiisna lala doono kulli marka wax lagu adkaynaa faa-iidaday leedahay waxay tahay lafdi caam ah ama loola jeedaa khusuus ha oo uu yahay caamu yuraadu bihi lkhusuus intaasaa ugu suuriya lafdi caamaha la adeegsana markaasaa waxa weeyaan asalku xataa in caamkii dhammaan loola jeedo afraadii oo dhan in loo jeedo asalku waa sax laakiin waxaa is leedahay ixtimaal yaraa ku gela marka lagu sheego amay dhici kartaa inuu yahay caamun yuraadu bihi lkhusuus aada is leedahay tawahumkaasa lagu suulina marka waa la suulina in lafdigan loola jeedo cumuumkiisii uu baaqi ku yahay oon khusuus loola jeedin intaasaa loo keenay wuxuu ku yidhi lirafci ixtimaali iraadati lkhusuus khusuus doonistii suurtagalmadeeda suulinteeda xaal kulli u sugnaaday bilafdi cumuumi lala doono lafi caama in loola doono in loola jeedo khaas intaasaa la suulinaya ixtimaalkaas taban waxaa leedahay jacal qowmu qoomka yimaadeen alqowm asha istiqraaqiyaan afraaddii qoomka o dhan ku dhacee mid miday u dhaceen dhammaan qoomkiyaa yimid waa caamka waa saas markay saas lagu yidhahda waxaa is leedahay talow may dhici kartaa odayaashoodii iyo akhyaartoodii ay yimaadeen dheer garabkii haagaa cumuum lafdigu waa caam laakiin khaasaa loola jeeda odayaashoodiiyaa loola jeedaa ee dhammaan isma soo tubin hadda loolama jeeda day dhammaan gabar uma maqnayn wey saasaa loola jeeda markaasaad waxaa leedaha kulluhum dhammaantood ay yimaadeen gabar gabarteed uma maqnayn wiil uma maqnayn kulli way soo tubeen saasoo leedahay jaal qowmu qowmkiiyaa yimid fayaxtamilu waxaa suurtagal ah majiiu jamiicihim dhammaan inay yimaadeen waana sida asalka xaqiiqada ah ila waa caamkiiya ah. caamku waa xaqiiqa wayaxtamilu waxaa suurtagal ah majiiu bacdin gobolkooda inay yimaadeen wa anaka adigana cabarta inaad cabirtay bilkulli hadda kulliyu algelshay ibnu hishaam ma ujeedaan hadhowna isagoo diidaayad arki doonto kulli allama gelsho isagoo kule hmm. alma gasho isagoo laha aad arki doonta mardhi markaan ah, bedelka gaarno maxamed xidin kan halkan ku baraarujinay wa anaka adiga cabarta waad cabirtay bilkulli can ilbacdi gobolaad ka cabirta bacdina alu gelshay ma lama geli karo isagoo lagu arki doono fa idaa qulta haddaad tiraahdo kulluhum dhammaan yimaadeen rafacta waxaad suuliday fa idaa qulta haddaad tidhaahdo kulluhum rafacta waxaad suuliday haada alixtimaal ixtimaalkaas wa inamaa wax kale maahan yu wa wax lagu adkeeyaa bihaa kulli bishuruudin shuruud a laakiin lagula adkeeya shardi la-aan maaha shuruud ay leedahay axaduhaa shuruudii midkeed an yakuuna almu'akadu kan lagu adkaynaa waa inuu ahaada bihaa kullida hayra muhana waa inuusan muhana ahayn muhana wax laguma adkey muhana laguma adkeeyo kulli kulli tawkiid uma noqoto muhana wa huwa kayru muhana almufradu iyo waljamc wey labadaasaa lagu adkay karaa ko waa shardiga koobaad athani shardiga labeeya an yakuuna almu'akadu kalaadkayna waa inuu ahaado mutajazian mid qaybsama bidaati daatadiis u qaybsama jaa aljeishu kulluhum waayo ow bicaamilihi ama caamilka ku qaybsama ishtaraytu lcabda kullahu falawelu midka horeeya ee daatada ku qaybsama ka qowlii waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sara ilah wuxuu ihi fasajada almalaa'ikatu malaa'igtiiyaa sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna marka kullu hadda waxa waxay muakadkiya malaaigta malaigtu tiradi ka bad waa afraad kala duwan malag malag malag wafani midka labeeyo caamil ahaan uqaybsama ka qawlihi waa ka qawli ka dheh waa adiga qawlkaaga misaal iska soo qaadayduba ka qawlika waa qawlkaaga aad tidhaahdo ishtaraytu lcabda addoonkiyaan gatay kullahu dhammaantiis anaa gatay hadda alcabda daataan uma qaybsami karto ah, oo gacanaan soo gatay ma noqon karto laakin uu u qaybsami karaa xagga beeca oo qaybaad gada kartaa ruux aad gada kartaa ah, uluaad gada kartaa qof kalea kula gadana marka waa qaybsama xagga caamilka ishtira fa in alcabda cabdigu yatajazau waa qaybsama biictibaari shiraaci gadashada marka la fiiriyo wain kaana walow kaana cabdigu haba ahaado laa yatajazau midaan qaybsamayn biictibaari daati daatadiisa marka la fiiriyo walaa yajuusu ma banaana jaa zayduna kulluhu dhammaan waa wadayi ma banaana war jira maaha liannahu zayd laa yatajazau ma qaybsamo laa bidaati daata uma qaybsamo oo ma dhigi kartid waxa weeyaan gacan ka mid walaa bicaamili caamilkana kuma qaybsamo gacanaa timid ama madaxa yimid ma dhigi kartid inta kala maqan ha caamil ahaanna uma qaybsamo asalna hal isku dhegan u hama kala go-in athalitu shardiga sadexeeya an yatasila waa inuu la xiriirsado bihaa kullida marka wax lagu adkaynaa damiirun damiir damiirkoo caydun u laabana cala lmu'akadi kan la adkaynaa falaysa min ata'kiidi ta'kiidka ka mid qiraa'atu bacdihim gobol ka mida qirada ay akriyeen shaadada ah eh. inaa kulan ayay akriyeen inaa anaga kulan ha waa laga bedela maahan tawkiid maaha xayla damir lama socdo kulan ay yidhaahdeen qiraa'adaas shaadada ah oo nasbiyeen inaa anaga kulan ha kullun ay aheda mogta qiradii oo oo mutawaatirada ahayd eh. kullun ay ahed ayadu taas maaha ee waa kulan ah oo shaadada ah fiiha khilaafan qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lizamaqshari iyo walfara oo ayagu waxay leeyihin kulanta ismu inada lagu adkayna saasaa lagu nasbiyey kulan ina ismu inada ayay adkayna wa minhaa alfaadu tawkiid ay kamid ahaadeen kila iyo wakiltaa wahumaa kila iyo kiltaa kaa-inaani bimansilati kullin kullin booskeeday ku sugnaadeen filmacnaa xagga macnaha xagga macnaha kulliga lamidii shumuulay faa'ideeyaan shumuul ayay faa'ideeyaan wahumaa kilaa iyo kiltaa bimansilati kullin kullin booskeeday ku sugnaadeen fil macnaa xagga macnaha uga sugnaadeen taqul waxay leedahay jaa zaydaan ilba zayday yimaadeen fayaxtamilu waxaa suurtagala majii'umaa labadiiba labadoodii imaatinkooda macan xaalo ay wada jiraanna ay yimaadeen mudaafilayga ka xaale mudaafilayga ka xaale ilaa mudaafkiiyo caamiluhu masderihi soo ma jeedin wa huwa inay labadoodii wada yimaadeen adaahir waa sida daahirka ilaa xaqiiqadii weeye wayactamilu waxaa suurtagala majiu axadima midkood inuu yimid oo majaas hadalka loola jeedo oo ah jaa zaydani ey jaa axadu zaydayn oo mudaaf meesha ka go-ay mardi majaas bimudaaf majaas bilmudaaf mujaa majaas bilxadfidii wey majaas bilxadfi wey majaas halkan ku jira marka mudaafa go-an iyo majaas labadooda isku macnaa loola jeeda maanta meeshaan oo marka lagu yidhaha mudaafa go-an waxa weeyaan majaaska loo sheegayaba sidaasuba ahaa oo waa majaas bilxadfi kii ahaa markaasuu yidhi wayaxtamilu waxaa kaloo suurtagala majiiu axadima midkood imaatinkiisa waanal muraada kan loo jeedana axadu zaydayn u yahay oo mudaaf meesha ka go-an yahay kamaa qaalu siday u yidhahdeen fii qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe lowlaa nuzila maxaa loogu soo deji waayey haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajulin nin korkiis rajulko min alqaryatayn min ixda alqaryatayn labada magaalo waa daa'if iyo makee mid kamida xaggeeda ka ahaaday rajulko cadiimin weyn rajulko cadiimin weyn lowlaa nuzila maxaa loogu soo deji waaye haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajuli nin korkiisa ay yidhahdeen kufar quraysh rajulko min alqaryatayn de labada qarya kama ahaa karo ha daaifna maka ahaana makana maka ahaana halka rajul maya ee waxay ula jeedaan magaalada maka iyo magaalada daaif labadaas magaalada quraysh laga xukumaa ee labada magaalo oo orayaasheeda mid kamid ah waxba u noqon waay ninku ka noqday nin iska dhalinyaro agoone eh. ha ha nabigay diidayeen sala allahu alay wasalam waxay moodeen maalka iyo magaca in lagu qaato fadliga ilaah ha rabbina isagaa fadligiisa yaqaan meesha u manaasibka allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata ilahay risaaladiisa meesha udhigaa manaasibka isagaa yaqaan ayaguna waxay moodeen ninkaanu inuu shirarka ka hadlo amuu maal leeyahay ee la yidhaha xaaj isagoo weligiis xajka tegey intaasay mooden ilahay inu wax ku qadarinayo walaadaa mogtaa yimid laba oday is ag fadhido midna waa salaam kaas iska fariisa markaasaa la ma maa xaajiga salaamta midkan uu salaama marka xajkii luku tegi waa dhinta ada alla naxariis kan kaleetana xaj ma tegi lakin nin hantiila laakin xaaji yaa la yidhaha markaas yihahdeen sheikh xaaji hebel maa salaamta markaasuu yihi xaaji lacageedka ma salaamo midkan lugeeye kacbada aaday way xaajigan anigu salaama ha macnaa wuxuu la jeedaa dadka anugu lacagta kuma qadariyo lacagta kumana naco xaasid maahay oo qofka lacag alla siiyo ma nibci anugu kumana qadariyo dadka igama socdo dadkaas iga mid ha midkaas miskiinka iyo midkan tilaa isku qayimid aniga ha kaliya waxaan ku qadariya u leeyahay xagga fadiilada iyo wanaagga diinta ha kii lugta ku taga waa salaam kaasuu salka iska muta har sheekh xaajiga maa salaanta le war xaaji lacageedkaana salaaminayn hmm. ina macnaahu qowlkan ilahay macnihiisu wuxuu yahay ala rajulin min ixda alqaryatayn saas ula jeedaan ah, nin oo labada magaalo mid kamida xaggeeda ka ahaaday faidaa qiila hadii la yihahdo marka kilaahumaa indafaca waxaa suula marka la yihahdo jaa zaydani kilaahumaa marka la yihahdo indafaca waxaa difaacna alixtimaalu ixtimaalkii oo ah ama mudaaf meesha ka go-ayn oo labadiya mid yimid loola jeeda ixtimaalkaasa meesha ka baxa warku wuxuu noqona marka labadood waa wada yimaadeen saasuu xaqiiqa ku noqona waynamaa wax kale maaha yuakadu waa lagu adkeeyaa bihimaa kila iyo kiltaa bishuruudihim waa lagula adkeeya shuruud ay leeyihin marka lagu adkayna waa afar shardi axadumaa shuruudii midkeed an yakuuna almu'akadu kownulmu'akadi kan lagu adkayna waa inuu ahado bihimaa kilaa iyo kiltaa daalan mid tusaa cala tnayni labo wax laba tusayaa lagu adkeeya ee mufrad iyo jamc midna laguma adkeeyo athani shardiga labeeya an yasixa xuluulu lwaaxidi sixatu xuluulilwaaxidi waaxid degidiisu waa inay ansaxaydo maxallahumaa musanaha booskooda uu dego meesha ay yaaliin in mufrad la dhigi karaa waa inay ansaxaydo haddii mufrad la dhigo falaa yajuusu ma banaana cala almadhabi madhabkii kuma banaana madhabkii asaxiixi saxiixa ahaa an yuqaala qowluhum dhihidooda oo yidhaahdaan ikhtasama zaydani labadii zaydaad doodeen kilaahumaa labadiiba waad doodeen ma banaana maxaa yeelay azaydani meesha ay hadda yaalaan mufrad lama dhigi karo miyaa la dhigi karaa ikhtasama zaydun zaydaa dooday ha ma waalan yahay ku iskula hadla qofka in qof la dooda ee keligiis miyaa isla dooda ma saxayo ma ansaxayo marka kilaa halkaan oo kale laguma adkay karo liannahu shaniya laa yaxtamilu waxaan suurtagal ahayn an yakuuna almuraadu muraad inuu yahay ikhtasama zaydun zaydaa ikhtasama waxaa dooday axadu zaydayni laba zayd mid kamid a ah. taasaan suurtagal ahayn mar haddaysan suurtagal ahayn oo xaqiiqo ay ku tahay labadoodaa doodeen falaa xaajata baahi uma sugnaan litakiid adkayn labana ogola hadalka in hadal fadiilahoo dheeraad ah oon macno lahayn la iskaga daro tatwiil bilaa faa-ida lama ogola tatwiil bilaa faa-ida lama ogola marka taakiidku faa-ida male xale iktasama zaydan hadii layidhi waa xaqiiqa labadooda inay doodu ka timid ee hal mid suurtagal maahan inuu doodo mar hadday cad tahay oon macno kale laga cabsanayn taakiidku faa-ida male athalitu shardiga saddexeeya an yakuuna waa inuu hada caamilka asnadta aad tiiriday hu caamilka ilayhimaa kila iyo kilta aad u tiiriday ilayhimaa ilalmuana aad u tiiridayde ilayhimaa ilalmuana ilayhimaa ilalmuana ad leedahed dhihimayda kila iyo kilta athalitu shadiga saddexeeya an yakuuna maa kownu maa caamil ahaanshadiisa weeye asnadtahu caamilka aad u tiiriday ilayhimaa musanaha hayra mukhtalifin midaan iskhilaafsanayn waa inuu yahay fil macnaa macnaha aan isku khilaafsanayn hadduu macnaha isku khilaafsan yahay ma banaana oo musanaha caamilkoodii iskhilaafsan falaa yajuusu ma banaana inaad tidhaahdo maanta zaydunaa dhintay wa caasha camrunaa noolaaday kilaahumaa ma dhihi karti kilaahumaa aan banaanayn inta kale waa karta maxaa yeelay musanihii waa zayd iyo iyo camar caamilkooda waa iskhilaafsany zayd caamilkiisi waa maanta camar caamilkiisina waa caasha ah, musanihii caamilkoodii waa iskhilaafsan araabicu shardiga afreeya an yatasila waa inuu la xiriirsado bihimaa an yatasila waa inuu la xiriirsado bihimaa musanaha cafwan markaana waxaa leedahay kilaa iyo kiltaa utiiri kilaa iyo kiltaa utiirin musana ma banaan marka in loo celshaa an yatasila waa inuu la xiriirsado bihimaa kilaa iyo kiltaa damiirun damiir waa inuu la xiriirsado damiirko caaidun u laabana cala lmuakadi kan lagu adkayna bihimaa kilaa iyo kiltaa damiir u wa minhaa alfaadu tawkiid macnawiya waxaa kamid ahaaday ajmacu wa jamcaau wa jamcuhumaa wahuwa ajmacuuna wey wahuwa ajmacuuna iyo wa jumacu iyo wa jamcawaatun waa labo ee jamcooda dilir fiiri ajmaca jamceedii waa ajmacuuna jamcaana jamceedii jamcuna salim waa jamca waatin maxamed muxidiina kuu sheegay waxaa kaa maqanoo kaleeto jamcu tagsiirkoodii oo ah jumacu ayadana waxaa keeni doona ibnu hishaam marka iyo wa jamcaau iyo wa jamcuhumaa wahuwa jamcoodu ajmacuuna iyo wa jumacu wey inuu yihahdaa la rabo ila jamcoodi ma aha mogta ajmacuuna kaliye ajmacuuna waa jamci ajmac waana jamcu dakaru saali oo ajmacuda calam waa calamu jinsi ajmacdu waa calam waa calamu jinsi saas darteed ajmacuuna waa jamcu dakarsaalim nadiif ah. aad leeda nadiif wa inamaa wax kalimaani yu-akadu waxaa lagu adkeeyaa bihaa alfaadaas dheh bihaa alfaadaas alfaadaas oo ajmaca iyo tawaabicdeeda wa inamaa wax kalema yuakadu waa lagu adkeeya bihaa ajmaco kaligan iska dhigi karta inta kalena waa raacaya bihaa alfaadaas haaliban sida badan bacda kullina wax lagu adkeeyo bacda kulli kullin ka gadaala wax lagu adkeeya fali hada in bacda kullin wax lagu adkeeyo darteed falihaada haalibkaas dartiis istaqnat alfaadan waa deeqtoonaatay alfaadan waa deeqtoonaatay an an yatasila inuu la xidhiidhsaday ka deeqtoonaatay bihaa alfaadaas damiiru qalin waa inaad haysataa qalin qaado mhm. falihaada in wax lagu adkeeyo bacda kullin darteed bacda kullin darteed in wax lagu adkeeyo istaqnat alfaadan waa deeqtoonaatay maxay ka deeqtoonaatay an an yatasila inuu la xidhiidhsado bihaa alfaadan damiirun damiir damiirkoo yacuudu u laabana cala lmuakadi muakad damiir muakadka u laabana inuu la xiriirsado oo ay ka deeqtoonaatay alfaadan ma lala xiriirsato ayado anagi damiir lama xiriirsado ayaga lama idaafeeyo alfaadan ah, ajmacu jamcaau ajmacuuna jumacu jamcaawaad lama idaafeeyo ayaga lama idaafeeyo damiir muakadka u laabana looma idaafeeyo taqulu waxaa leedahay ishtaraytu lcabda addoonkiyaan gatay kullahu dhammaantiis ajmaca aad leeda ajmacahu damir ka deeqtoonaatay alfaadan wlmata washtaraytu lmata addoontiibaan gatay kullahaa dhammaanteed jamcaaa aad iska leedahay jamcaahaa dhihi maydid damiir uma bahna waa ka deeqtoonaatay alfaadaan wlcabiida washtaraytu lcabiida addoommadiiaan gatay kullahum dhammaantood ajmaciina aad iska leedahay ajmaciihim dhihi maydid waa ka deeqtoonaatay washtaraytu limaa addoommadii dhadig ahabaan gatay kullahuna dhammaantood jumaca dhe jumaca waa kana jamceedi oo jumaca aska leedahay ee jumacahuna dhihi maydid qaala allahu ilah wuxuu yihi tacala ilah waa sareeya fasajada almalaa'ikatu malaa'igtee sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna a ilahay iska yiri ee damiir alla kuma darin ajmacuuhu ma dhihin ma dhihin wayajuusu waxaa banaan atakiidu adkayn bihaa biajmaca wax lagu adkeeyo wain lam yataqadam yuusanba ka hormarin kullu kulluba yuu ka hormarin hadduu rabo ee ajmaco wax waa lagu adkay karaa hadde ajmaco waxaa loola jeeda alfaadan oo dhan ajmaca iyo jamcaa iyo jamcooda kul aa loola jeeda ama alfaada iska dhig wayajuusu waxa banaan atakiidu wax adkayn bihaa alfaadaas wax lagu adkeeyo wayajuusu waxaa banaan atakiidu adkayn bihaa alfaadaas lagu adkeeyo wan lam yataqadam yuusan bahormarin kullu qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi ibliisa ilahay nooga warramaayey la uqwiyanahum dadka waan baada baadiyeynaa ajmaciina dhammaantood wey ajmaciina humtaas mafcuul bigaas tawkiidkeedii wey ha kullina kama horaydo kullina kama horaydo ila wuxuu uhi wa ina jahanama naarta jahannama la mawciduhum waa meesha loogu ballan qaaday ajmaciina siiri humtaas oo mudaaf uleyhigaa waxa weeyaan ay tawkiid u kullina kama horaydo wa fi lxadiidi waxaa ku sugan idaa sallal imaamu imaamku hadduu tukado jaalisan xaale uu yahay midkii fadhiya fa salluu tukada juluusan xaale atii kuwii fadhiya ajmacuuna dhammaantiin tukada fa salluu faacilkaasa lagu adkayna ajmacuuna fasaluu wowdaas oo faacilka ah wowda salluu wowdaasaa rafcisan oo faacil ah wowdaasaa lagu adkayna ajmacuuna yurwa waxaa la wariyey birafci good taakiidan liajli taakiidana loo rafciyey lidamiiri lagu adkayna wa binasbina waa la wariyey cala alxaali lagu nasbiya ajmaciina dhammaan xaal aad tihiin laakiin waa mhm. wa huwa nasbuhu daciifun waa daciif uu nasbuhu keensanaa tankira xaalada la nakiraynteeda xaala waa nakira macrifo ma noqoto xaala waa inay nakira noqoto ajmacinana waaba calanba waaba calanba sida sawaabka ama waxaa tiraa mudaafa ka go-on sida ibnu hishaam dhihi doono waa calaamujiinsi iyadu saasay macrifo ku waa calaamujiinsi ama sida uu ibnu hishaam maray fiiri waa kanaa wahiya ajmaciina macrifatun macrifo weeye biniyati idaafa mudaaf ilayhiya ka xadfan Ah, mudaafuleygaas niyeysiga la niyeystay ay macrifo ku noqoto aw bikawnihaa calaama jinsi dhehe aw bikawnihaa calaama jinsi sida in badanoo naxwoleyda mare aw bikawnihaa calaama jinsi saasay macrifo ku tahay waqad fuhima waxaa laga fahmay min qowli aniga hadalkayga ajmacu wa jamca wa jamcuma aan idhi annahumaa laa yuhanayaan annahumaa ajmaca iyo jamca waa labadaas lafdi laa yuanayaani lama taniyayo falaa yuqaalu lama yihahdo ajmacaani walaa jamcawaanina lama yihahdo haadaa cadamu jamcihima haadaa cadamu jamcihima inaan la jamcin afwan afwan afwan haadaa cadamu taniyatihima dhe haadaa cadamu taniyatihima aha haadaa cadamu taniyatihimaa inaan la taniyayn madhabu jumhuuri basriyiina basriyiinta jumhuurtooda madhabkooda weeye wawa madhabkaasu asaxiix waa midka saxiixa lina dalika tasniyada lam yusma carab lagama maqlin carabaan laga maqlin wahiya wahiya alfaadu tawkiid multanisatu waa mid ku dheehan bikhilaafi nucuuti nactiyaalka khilaafkooda alfaadu tawkiid alfaadu nacti waa khilaafsanta halkan laba masaluu sheegaya oo nactiga ku banaan tawkiidna aan ku balanayn laba mas'alo oo alfaada nactiga ku banaan laakiin alfaadu tawkiid aan ku banaanayn oo isku khilaafsan yihiin wahiya alfaadu tawkiid multabisatu waa mid ku dheehan bikhilaafi nuquuti nactiyaalka khilaafkooda laa yajuusu ma banaana an tutacaadafa in laysku cadfo almuakidaatu kuwa wax adkeeya alfaada wax adkeeda in laysku cadfo xarfo cadaf dhexda laga gershaa ma banaana ajmacuuna kulluhum aad leeda wa kulluhum adhigi karti xarfo cadaf dhexda kama galo laa yajuusu ma banaana an tutacaadafa in laysku cadfo almuakidaatu amase an tatacaadafa musama laga dhigi kara an tatacaadafa waa lagu wadi karaa sidau dhiga an tatacaadafa inay isku ad isku cadfansato inay isku cadfanto ma banaana almuakidaatu kuwa wax adkeeya walaa an yatbacna alfaadu tawkiid inay raacaanna ma banaana walaa an yatbacna alfaadu tawkiid inay raacaanna ma banaana nakiratan maxaa yael ayagu waa wada macriif marka mu-akadku inuu nakira noqdaa wax banaan ma ma noqon karo wa nadara waxaa naadiroobay yaa layta shanlaytee ciddata xawlin sanadka tiradiisa kullihii sanadka dhammaantiis rajabun hadduu ahaala alla sanadoo dhan maa rajab noo ahaato xawlin oo nakirahu kulli ku adkeeyey fiil kullina waa macrifa damiira loo idaafeeyey ah, ilaa alfaal tawkiid aan macrifahayn maba jireen oo tawkiid macnawiye eh. sharc dakartu waxaan ku sheegay fii hada almawdici meeshaan mas'alateyni laba mas'alo labada masalo min masaa'ili baabinacti ka mid a ah. baabinacti masaa'ilkiisii ka mid a ah. ixdaahumaa labada midkeed ana nuquuta nactiyaalka idaa takaraarad hadday soo laalaabato fa anta adiga mukhayarun kula khiyaar geliyaa tahay fiihaa nuquuta bayna almajii'i la imaatin bilcadfi lala yimaado iyo watarkii laga tegidiisa khiyaar ule hadaad rabtana xarf cadaf dhexda ka geli isku cadaf ayagoo nacti ah haddaad rabtana xarf cadafa gelin alfaau tawkiid haday badato falawl mid ka horeeya ah, mid ka horeeya xarf cadaf la dhex gelshay ka qawli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacaala ila waa sareeya sabix nastah oo huf oo nuqsaan iyo ceeb ka foge isma rabbika rabbiga magaciisa rabbigii alclaa ee saraynta badnaa ah, quraafiyiintu waxay leeyihin ma sareeya xagga dactahaana ay leeyiin acuudu billah talo ugu diida ilahay isagaa isku timaama allaha saraynta badan ilahay leeyihi quraafiyiintu ay leeyiin ilaahay ma sarayn badna ee addoommadu ku dhex jira bal quraafadaas fiiri ilaahay ole anu waa sarayn badan waxay ka dabaleyin ma sarayn badna ilaahay waa sarayn badan yahin sarayn oo mutlaqa ayago qaybaan ogolna ay leeyihin sarayntaan mutlaq ma aha leeyihin xagga shanigiisaa sareeya leeyihin arintiis shanigiisu sareeye shanigiisu sareeye macnaa waxay diidayeen daatadiisu inay sareydo tolo waxay ugu diidayeen daatada ilahay saraynta waxa daba dhigay oo ay ilaahay u khilaafayaan la yaabo hmm. ibliis wey ibliis ama macalin waaya al rabbigii alaclaa ee saraynta badnaa alladii rabbigii rabbiga laga sifaynaya alaclaa ka sifee aladiina ka sifee alladii rabbigii nasta khalaqa makhluuqa abuuray khalaqa alkhalqa oo fasawa simay waladii fiiri aladiina tan waa nacti kale harfcada falaken soo ma jeedid waladii rabbigii nasta qadara jaangooyey cid walba say u noolaa laheed oo fahadaa ku hanuuniyey quraanjadu biilka meesha u doono lahed waa taqan ilmaha meesha u doono lahed waa taqan sagaarku meeshuu biilka u dooni laha waa yaqan subax cidna weydiima ilma qaabku u heli laha u badan lahana waa yaqan dadku waa yaqan meeshuu biilka ka raadsa laha su u badan laha waa yaqan ilaahay abuuraa ku hanuuniyey ilaahay abuuraa ku hanuuniyey waladi allihii nafta qadara jaangooyey wax walbo fahadaa ku hanuuniyey makhluuqiina wladii rabbigiina stah akraja soo saaray almarcaa daaqa xooluu daaqaya marka fiiri wladi wladi labadu waa laba nacti xarfcada faana la gelsha iyo wa ka qowlii shaacir shaacirkii qowlkiisa oo uu yidhi uhdii waxaan gabaygaan u hadiyeynaa gabaygaan waxaan u hadiyeynaa ilalmeliki boqorkii boqorkii alqarni ee sayidka ahaa wabni lhumaami geesiga wiilkiisiina ahaa walayfilkatiibati jamaacada geesigeeda ahaa filmusdaxami makaanka laysku cidhiiriya laysku dilaana geesiga ka ahaa fiiri uhdii soo qadaro sida maxamed muxidiin cabdilxamiid u ixraabay uhdii waxaan u hediyeynaa gabaygan ilalmeliki boqorkii boqorkii alqarni ee sayidka ahaa asayid sayidka ahaa wabni lhumaami fiiri ibnulhumaami waa nacti xarfu cadafuu keena shacirku fiiri wbni lhumaami geesiga wiilkiisiina ahaa wlaytidna waa nacti meriga laga nactayna wlaytilkatiibati katiibada waa guutada ciidanka guutada geesigeeda ahaa hal ka midoo ku jira aha guutada ciidan geesigeeda aha laytka waxa wey waa majaaso maanta nin geesiyaa loola jeeda filmustaxami waa makaanka la isku cihiriyo waxaa loola jeeda goobta dagaalka goobta dagaalka ee kooxda kooxda kale ka riixayda rabto inay goobta u harto meel la isku cihiriyayo sooma jeedin nin walba asagaa doonaya inuu uharo meeshaas wey meeshuu geesiga ka yimi hadda waa la isku cadfay sooma jeedin ha wabni lhumaami walayfi lkatiiba wa taani mid kalabeey oo ah inaan xarf calaf la keenin ee mid waba gaar loo nactiyeeyo ka qawli waa ilaahay qowlkiisa kale tacaala ilaa waa sareeyaa wuxuu yidhi walaa tudica ha adeeci nabiga subana warkiisa ha yeelin diintaada ka tag ha ka dhegaysan kulla xallaafin been badane dhammaantiis kulla xallaafin dhaar badane dhammaantiis dhe kulla xallaafin been badane waa dhigi karta waay lahay qof dhaar badan siis waa been badan ha lagaa rumaysan mal ila was ogya inuu been sheegaye bcause wallahi waa sa aan ku dhaarta de waa iga rumaysan ley ha ilawa ogya inuu beenaalay marka kula xalaafin been badan ma dhihi karto walaa tutic ha deecin kula xalaafin dhaar badanay dhammaantiis dhaar badanahaasa laga sifaynaa sagaal nacti dhaar badanahaasoo mahiinin liito xaqira wax qiima ma wax la dhaardhaarana ina laga dhegeysan ogi qowlkiisu qiima ma dhaar badan ahaasoo hamaasin xam badan dhaar badan ahaasoo mashaa'in la socosho badan binamimin isku dirdirid dhaar badan ahaasoo manaacin diidid badan lil khayrka dhaar badan ahaasoo muctadin xuduudda ilaahay ka gudba dhaar badan ahoo afiimin dembaabo dembi badan saas ku wad ah. hmm. saasaad ku wadee marka xarf cadaf lama dhex gelin ma jeedin athaniyatu midda labayda masalada labayd masaladaas waa garan nactiga waa laysku cadfi karaa waana laga day karaa alfaalutawkiid laskuma cadfi karo athaniyatu masalada labayd ana nacta nactigu yatbaxu eh, ana nacta nactiga kamaa yatbaxu sida uu u raaco almacrifata macrifada kadalika sidoo kale u yatbaxu raaca annakirata nakirada isaga waxawy nactiga mancuudkiisa la fiirina duu nakira iya nakiranimadu ku raaca hadduu macrifo iya ku raaca mid kaliya iskama laha tawkiidkan lafdi macrifa lafdi ahayn lama tawkiidiyo tawkiidka oo macnawiga lafdi macrifa waxaan ahayn maba la wadakartu waxaan sheegay ana alfaada tawkiid tawkiidka alfaadiisu mukhaalifatun waa mid khilaafsan linucuuti nactiyaalka fil amrayni labada arrim ay ku khilaafsan tahay jamiican dhammaan xaal yihiin labada arrim wadalika khilaafkaasu haabitun waa sugnaaday annahaa linahaa alfaadu tawkiid laa tatacaadafu iskuma cadfansato iskuma cadafta ah, laa tatacaadafu ma isku cadfansato oo labadooda la cadfi karo ah, alfaatawkiid la iskuma cadfo idaa jtamacad hadday kulanto laa yuqaalu lama yidhaahdo jaa zaydun yimid nafsu aa yimid wa caynuhuna waa yimid lama yidhahdo carabiba maaha walaa jaaca alqowmu qoomkii ay yimaadeen kulluhum dhammaantood wa atbacuuna lama yidhaahdo maxaa loo dhihi waayo labadii lafdiya isku macnaa cadafkuna wuxuu u faa'ideeyaa ataqaayun Ah, labada lafdin waa isku macno intaasa loo dhihi waayo wuxuu ku yidhi wacilatu dalika ah, wacilatu dalika mancigaas ciladiisa haabitun waa sugnaaday anahaa lianahaa alfaadu tawkiid bimacnan macna ayay ku sugnaatay macnahu waaxidin keligiis waa isku macno anahaa wacilatu dalika manciga ciladiisa cilada diididda keenayda anaha haabitun waa mid sugnaatay maxaa yeelay anahaa lianahaa alfaadu tawkiid haabitatu waxay ku sugnaatay bimacnan macnaho waaxidin keligiisa wa shay-u shaygana laa yucdafu laguma cadfo calaa nafsihi nafsadiisa wadalika kaasuna multamisun waa mid ku dheehan bikhilaafi nucuuti nactiyaalka khilaafkooda faina macaaniyahaa faina macaaniyahaa nucuudda macaanideedu mutaqaalifatun waa mid iskhilaafsan hadda nactiyaalkan fiiri xallaaq mahiin hamaas mashaa manaac muctadin afiim cutullin kulli waa iskhilaafsan yihi mid walba macno gaar mid walbaa macno gaara mid walbaaba waa macno gaara mid walbaa macno gaara hmm. soo ma jeedi in walba macno gaaray hmm. waay wakadalika sidaasoo kale xaal u ahaaday laa yajuusu ma banaana fii alfaadi tawkiidi tawkiidka alfaadiisa an tatbaca inay raacdo nakirata nakiro oo mu-akadku nakiro noqdo laa yuqaalu lama yihahdo jaa rajulun jaa rajulun ninaa yimid nafsuhu daatadiisaa yimid ma banaana maxaa loo dhihi waaye lianna alfaada tawkiid tawkiidka alfaadiisaa macaarifun macaarif ah falaa tajri kuma socoto cala nakiraati washada waxaa shaadoobay qowlu shaacir shaacirka qowlkiis oo uu yidhi laakinahu ninka shaaqahu waxaa jacayl geliyey hilow iyo jacayl waxaa ku beeray an qiila in la yidhi daa bisha galabta dhalatay rajabun waa rajab ya layta markaasu iska calaacalay yaa layta shan shanlayte cidda taxawlin sanad dhammaantiis kullihii dhammaanteed rajabun hadduu rajab ahaala ninka fulayuu ku tilmaama nin fulayuu le carabta ka gaala markay ahaayeen iska da bacda islaam bilaha ashul xurumka isma taaba jira ninkaanu marka waa fulay nabadu iska rabila colaada lama tus markaasaa la yidhi bishaanu waa rajab salas rajabna ashul xurumay ka midta khalaas markaas farxad oo hiloob kaas ari sanadka o dhan haduu noo ahaala raji macnaha sanadka dhan hadduu dagaalama ahaala yidhi wadnaha waxa uu gooyey dagaalkaas laakinahu ninkii shaaqahu waxaa dhibay hasku dhihin waxaa hiloob geliyey dhe acjabahu wey waxaa jacayl geliyey an qiila in la yidhi daakanu rajabun waa rajab yaa layta shanlayte ciddata xawlin sanad dhammaantiis xawlin waa nakira soo ma ahan kullihi wey ku adkeeyey calaa madhabi kuufiyiin kullihi raja al rajab hadduu ahaa lah wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama baaraka calaa nabiyina maxamed